waxaynu caawa bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabka la yidhaahdo alkalimaat annaafica fi lmukafiraati alwaaqica oo ku saabsan eh, mowduuc caqadi ah ama ku saabsan masaa'il اliimaani wاlkufr ku saabsan kitaabkani waa kii tobnaad ama sagaalaad ee ka mida rasaa'ilkii kutubta ay lahaayeen a'ima dacwa najdiya raxmat ullaahi tacaala calayhim mu'alifka kitaabka iska leh a-sheekh ibn ibni moxamed ibni baa la yidhaahdaa wuxuu dhashay kun hal boqol lixdan iyo shantii hijrada magaaladii najdi ku taalee dirciya la odhan jiray halkaasuu ku dhashay wuxuu ku barbaaray sheikhu guri cilmi iyo diin lagu yaqaanay oo waalidkiisii moxamed bin cabdilwahaab haddee uu joogay ilaa yaraantiisii nin tilmaaman ayuu ahaa sheekhu sheekh cabdallah oo lagu yaqaanay dadaal dheeraada ah, isagoo yar buu qur-aanka xifdiyey kadibna wuxuu gudo galay culumtii sharciga ahayd inuu barto ilaa uu noqday nin lagu tilmaamo faraha cilmina lagu tuhmo khaasatan usuulka iyo tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqiga iyo caqaa'idka wuxuu kaloo ku caanbaxay inuu aqoon dheeraada u leeyahay macrifada cilmiga naxwada iyo luqa alcarabiya aabbihii markuu dhintay sheekh moxamed oo mu'asis adacwa najdiya ah raxmat ullaahi tacaala calayhi sheekh cabdalla wuxuu noqday marjaca ay culummada usoo laabtaan kaalmaystaanna fahamkiisa qudaadii culummadii ducaadii adowla sacuudiya aluulaa oo dhanba markas buu u ahaa iyo meel ay usoo noqdaan iyo muxuu ahay malja fi nawaasil wاlmulimaat wuxuu la caashiray sheekhu oo uu la noolaa ilaa saddex boqor oo reer ali sacuud ahaa boqor ka horreeye uu soo gaadhay sheekhana uu ahaa waa alimaam cabdilcasiis ibnu moxamed ibnu sacuud wuxuu kaloo la caashiray alimaam sacuud ibnu cabdilcasiis oo imaamkii hore nimuu dhalay ah waxaa kaloo uu la caashiray oo markii u dambaysay haddii lala dilay ama uu la dhintayba sheekhu alimaam cabdallah bnu sacuud oo ninka hadda u dambeeyey wiilu dhalay ah sheekhu intuu noolaa cimri dhan ilaa toddobaatan iyo toddoba sano ayuu noolaa sheekh cabdalla intaa uu noolaa wuxuu ku baxshay eh, fi dacwa ila اllahi subxaanaه wa tacaala waradd calى shubahaat almulxidiina wاlmushrikiin manhajkaasuu ku socday intuu noolaa oo dhanba ama uu taabogalayba ilaa waagi dambe adowla cumaaniya awalkhilaafa alcumaaniya ay sheekha iyo dowladdiiba ay dumiyeen dowla sacuudiyana waa dumiyeen sheekhana waagi dambe masar ama qaahiro ku dhintay isagoo maxbuusa markii ay dareemeen dowla cumaaniya ay dareentay dowladda cusub ee towxiidigaa ee ka soo baxday dhanka najd ee kadibna la wareegtay manaadiq badan oo xijaas ka mida ilaa amaka iyo madiinaba qabsadeen xagganna ay usoo faafeen shaam iyo ciraaqba magaalooyin ka mid a ah ay soo gaadheen laba itijaaho kala duwanna lagu socday dawlad cumaaniya ah haddee culummadeedu iyo itijaaha guud ay ku socotay caalamulislaami xilligaa wixii loo badnaabay iska ahaydoo khuraafe iyo shirki iyo diin la-aan ayaa u badnayd inkastoo magacii islaamnimo weli baaqi ahaa dowladan cusub ee soo baxday najdi ka soo baxdayna dowlad cusub oo ummadii towxiid ugu yeedhaysa la dagaalamaysa shirkiga iyo muuqaaladiisa la dagaalamaysa bidcada iyo muuqaaladeeda ayay ahaayeen waa la isxamili waaye marka kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh allahu yajtabi ilayhi man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib waa la xamili waayey marka boqorkii ee suldaankii joogay baqdaad ee dowlad cumaaniga u fadhiyey ayaa marka hore lagu diray dowladdan mxuu ahay sheekh cabdiwahaab uu hogaaminaya xagga diin ahaan markii maalmo la dagaalamahayay boqorka waxaa u cadaatay ama ninka waalige baqdaad jooga inuusan fooda gelin karin xaggana uusan u babac dhigi karin dowla sacuudiya kadib khaliifkii joogay istanbul wuxuu amray waaligii masar joogay maxamed bin cali baasha in uu dowladda baabi'iyo intaysan ballaadhanin oysan baahin ninkaasi ciidan ballaadhan oo markii u horraysay ahaa toban kun ama siddeed kun lagu qiyaasay oo aad u tababaran afar sano uu diyaarinhayo amarka waxaa la siiyey kun laba boqol labadiiba amarka la siiyay inuu weeraro dowla sacuudiya baabi'iyo wuxuuna weerarka qaaday kun laba boqol labaatan iyo lixdii ayuu weerarka qaaday afartaa sano ciidan khaas ah ayuu diyaarinayay si loo baabiyo nimankan maadaama lagu sheegay niman dagaalama oon leexanin inay yihiin waaligii joogay ciraaqna ay ka faraxsheen oo ufooda gelin waayey afar sano diyaar diyaargaroobaya si siri ah kadibna wiil asagu dhaloo tuusuun la odhan jiray ayuu ciidanka u dhibay hogaami yidhi ninkaasi wadan badanna waa khreebay dhowlo badanna waa qabsada waagii dambana intii lagu biyo keenay baa loo soo dharbaaxay itifaaqiya dhex martay dowla sacuudiya asaga waa noqday wiilkii haddana wiilkii waa la casilay ibrahim nin la yidhahdo asagu u dhalay maxamed cali baasha ayuu dib u soo abaabulay ciidan badan oo xoog badanna uu soo siiyey waaga u dambaysay dowla sacuudiya oo sheekh cabdallah markaa uu sheekh ahaa waa la dumiyey sheekhuna maxaabiistii buu galay la qabtay ee lagu qabta dirciya dirciya markii la mari waayey xisaar baa lagu sameeyey marka waa la go'doomiyey sideed bilood bay dagaalamhayeenoo go'doonsanaayeen oo biyo iyo baad iyo taageeraba loo diiday waagii dambe waxaa marka dowladdii cumaaniya ayaa gacanta ku dhigtay wiilkiisii sheekh sulaymaan ibn cabdalle inu soo akhriyay kitaabkiisa addalaa'il la odhan jiray meesha lagu dilay tii waliba la qabtay yay niman tuugayo khawanahaya ah, ninkaani yarkae soddon laba jirka ah waa ninkii aad u fadhin weydeene kitaabu dalaa'il qoray ee dawla cumaaniya raggeedaba meel saaray marka intii lasoo qabtay amin casar oo meel la istaajiyey ayuu laba boqoloo ciidan ayuu hal mar ku fura laba boqol buu nin walba hal mar furo ninkii waa la waaya laftiisa waa la waaya sheekhi waa la ururiyey sheekh cabdalloo taagan baa wiilkiisa qaabkaa loo dilay isaguna maxaabiistii la qaaday qaahiro la geeyey buu ahaa eh, xabsi guri baa la geeyey halkaasuu sheekhu ku dhintay marka sheikhu dacwada dheer ayuu ku soo jiray waagii dagaalkuu socdayna nin talmaaman bu ahoo laga samray oo asagoo toddobaatan jir ah ayaa wuxuu u dagaalami jiray baale kamli ah alaaiina sana wiil soddon jiras uu u dagaalamo iyo asagoo waayeelo cutusho toddobaatan iyo toddoba sana maray ayuu u dagaalamhayay nin la yaqaano aad u qiimo badan oo cilmi badan ayuu ahaa dowladdana waxaa la dumiyey kun saddex boqol soddon iyo labadii ayay dowladdaadi duntay oo soddon iyo labadii ayaa la baaba usradii marka la qafaashay ibrahim uu qaaday ibraahim maxamed cali albasha uu qaaday ee loo gudbiyey qaahiro kadibna loosoo gudbiyey istanbul qayba kamida mid culumada ah. intooda culummada ahaydna qaahira la geenayay nin la dilay nin la xabsiyo intoodii mas-uuliyiinta ahaayee siyaasiyiinta ahaaye ree ahli sacuuda badankood waxaa lagey istanbul nin la dilay iyo nin iskiiba u dhintaba waa lahaayeen aduu sheekhu asagu wuxuu geeriyooday kun iyo labadii ama afartan ayuu geeriyooday mualafaad badan buu sheekhu leeyahay oo adugu ay caan u yihiin kitaabkiisa loo yaqaana asira nabawiya oo matbuuca kitaabkan yarkaa ka mid a alkalimaat الnaafica fi lmukafiraat اlwaaqica waxaa ka mid a kitaabkiisa la yihahda jawaab ahli الsunnati fi naqdi kalaami الshicati الzaydiya ka mid a sheekhu tarjamo dheeroo xaafiloo mufasala ay wuxuu ku leeyahay kitaabka la yihahda culamaء najd khilaal amaaniyati quruun mujaladka koobaad boqol lixdan iyo sagaal iyo kitaabka le mashaahir culamaء najd safxada soddon iyo labaad sidoo kale ah, doctor cabdiraxmaan eh, alcuthaymiin kitaabkiisa taariikhu mamlaka alcarabiya sacuudiya majaladka koobaad tarjama xaafil ayuu ku leeyahay nin qiimo badanoo eh, mxuu ahay caalim ah oo cilmi lagu tilmaamay xataa khusuumtii dacwa najdiya ay tilmaameen buu ahaa xaggana geesi oo jari ah, fi llaahi subxaanahu wa tacaala wa fii amri wa fii diinih kitaabku marka mowduucu ku saabsan waa mowduuc xasaasi ah oo maantana aad iyo aad loogu baahan yahay weeye wuxuu ka hadlahayaa masale cawayso ah oo aad u dhib badan oo ay muslimiintu aad ugu dagaalamaan maanta gaalka gaalnimadiisu ay cad ahay aan weligii islaam sheeganin een islaamnimo ku maxaabsanaynin ama aan sheeganaynin waa budogooni u tuman warkiisu waa iska cadyahay muslimka muwaxidkaa ah een gaalnimo ku dhicinna asna warkiisu waa cad yahay ninka aad loogu dagaalamo ee maanta laysku galo ee ilaa yowmina haadaana ay xabaddu ka socoto min quruunna ay soo bilaabatay waa almuslim almukhtalid alladii khallata iimaanahu bikufrin wa islaamahu bishirkin kaasaa u daran islaam buu sheegtaa waa soomaa waa salaadaa wuu tukadaa wuu xajinhayaa wuu cumraysan wuu sadaqaysan gaal baa tahay ma dhihi kartid xabaddaa ka soo horraysa wa maca daalika wuxuu u aqdaaman oo u dhaqmi sida gaaladii shirkii buu ku dhici kufri buu ku dhici oo weliba markaa u arkaba rabbi inoogu dhowaanhayo marka muslimka yantasib ila اlislaam wamaca dalika yuqaari fi اshirka wاlkufra waa xarbu aqdaam weeye masala cawise aada loogu dagaalamo e, awaa'if min almuslimiin oo aad u badan dhanka islaamnimaday rajaxaan markaasay dhanka gaalnimadana marka ta'wiilaad iyo cudurdaaro iyo luuqluuq iyo luqunjubaadh badan bay ku dhuftaan e, nimanna waxay rajaxaan dhanka gaalnimada leannu shirki iyo islaamnimo hadday meel ku kulmaan xukumka waxaa iska leh shirkigaa iska leh lannu waa naaqid walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin bal ilaaha facbud wa kun min ashaakiriin marka eh, ambiyadii badnayd markii laga soo sheegay suuratu eh, ancaam waxaa lagu khatimay walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun siddeed iyo nabi ama rasuul een ka soo sheegay nebi maxamedo ee ku dayalugu yidhi hadday shirki ku dhacaan mid ka mida ayagu uu shirki ku dhaco ama daariya daba ay shirki ku dhacaan la xabida canhum maa kaanuu yacmaluun shirkigu marka muxaabaad iyo mujaamale iyo mudaaraad iyo kanaa ree hebel iyo kanaa soomaaliya ma yaqaanee wasfigaa wasfu lkufri washirki maxalkii laga helo iyo goobti laga helo xukumkiisi inuu qaato weeye ilaa limaanicin sharciyin oo markaa cad mooyeen masalada marka waa masalada aad loogu dagaalamo maanta majaanibka iyo caamilka islaamka ruuxan uu sheeganayo ku maxaabsanayo ayaynu dhaqan gelinaa oo aan ruuxa ku xukunnaa mise jaanibkan shirkiga kufriga gaalnimada ka muuqataynu ku xukunnaa islaamkiisina waan burinnaa labadaa qadiyaa laysku hayaa waa dadka aan markaa ka badbaaday baynu u jeednaa ra'yigii khawaarijta ee iyagu dad ku takfiirin jiray waxaan kufriba ahayn oon gaalnimo ahayn macaasida kabaa'irta dunuubta aan gaalnimada gaadhsiisanayn ee axadku uusan banaysanin nimankii wax ku tagfiirin jiray kama hadlayno kuwaasi waa iska dabargo-een wax yar baa ka waswisleh ah, insha allahu waana dabargii doonaan ragga ishaya weeye qolihii qabay ruuxa muslimkaa laguma tagfiirin karo ilaa bimukafirin sharciy ayib dunuubtii iyo macaasida waaweynna ruuxa muslimka ku gaaloobi maayo hadduusan bannaysanin asalkaa dadka isku waafaqsanaa ee ahlulbidac iyo ahlu sunnaba lahaa weeye masaladan wixii ka dagaalamaya xilligii marka culamada dacwa najdiya ay joogeen ay diinta faafinhayeen dagaallo badan bay galeen halgan bay bilaabeen khaswadii u horraysay qaadeen toddoba halaad bay ku duuleen toddoba halaad toddoba wiil baan la saaray reer reemiyi ah oo shirki laga kari waayey iyo awalu khaswatin ku qaadeen waxaa ka sheekeeyey nin imaamahayo ku jira ragga toddobada baa ka warramay wuxuu ihi u horraysayn qaadnay toddoba halaad baanu ku duullay markay hale intay magaalada ka baxeen dhaxda ay marhayaan baan kicinay ordeen markaasaan kulli ka daadannay dhammaan waan ka fanaynay buui leanno rag dagaal barta maysana bilow bay ahaayeen geelu marka rukuubka in la barto ood orodka iyo faraska iyo aad howlaha baratay ku fiican tahay toddoodii waa ka faniyeen nin marka jiirgo ah iyo nin lugka jaba iyo bad qaba intuba waa lahaaye waagi dambe laakiin waxay noqdeen eh, hashu hadday oroday hadday durdurisay hadday kuftaba way ku dhegi jireen lan waa barteen waxbarashay u baahan tahay marka dadkay la dagaalamhayeen gaal mushriga oo asli ah kaafir asli ah ama dacwa najdiya wa ahlu tawxiid lamaysan dagaalamin dad islaam sheeganay oo laakiin kufriya dhex fadhiya oo shirki ku dhacay oo qaybo ka mida ah baxiga ay inkireen qaybana ay salaada diideen qaybana ay ilaahay hayrkii baryahayeen ilaahayna baryahayeen intaasay la jihaadeen aad marka waxaa loogu eedeeyo oo kaga timid dhaleecooyin iyo cambaarooyin badan ay kaga timid aima dacwa najdiya in muslimiinta dhiigooda ay bannaystaan ninkii mushrigaayo ah xaggana ilaahay baryahayay xaggana ilaahay khayrkiiyo awliyiya abootooyin baryahayay baa agtooda muslimka ah ninkii marka dhiiggiisii bannaystay waxaa la yidhi muslimiintii dhiiggoodiibuu bannaystay xoolahoodiibuu xalaashaday waa takfiiri waa khaariji asheekh cabdilwahaab waa kii ka hadlay yidhi muslimiintu maanta jooga laba masalaay nagu eedeeyeen buui masalat alqitaal wa masalata takfiir culamaau lmuslimiin ciraaq iyo shaam iyo masar iyo xijaaz iyo muxuu ahaay duul khaliij oo dhanba muslimiinta caalamka joogay eenna khilaafsanaa culummiyi caamaba lahaa laba masalaan lagu haystaa buur altakfiir bimacnaa takfiir man kafarahu allah warasuuluh in la gaalaysiiyo axadku ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalaysiiyey bidaliili sharci iyo in lala dagaalamo asagii laftirkiis labadaa masale marka masalatu اlqitaal man nuqaatil walimaada nuqaatil waa in aalibka waxbaadhay iska taxqiijiyo ayib takfiirka iyo gaalaysiinta sababkiisu muxuu yahay maxaana markaa muqawimaadkiisaoo ka qayb qadanaya xukunkiina saxiixinaya masaladaa marka aad loogu dhibay wadaaduhu oo lagu eedeeyaba sheekhu ka hadlaya oo kitaab ku saabsan marka nuquul fara badan yuu can ahlcilmi ka soo guurin doona oo ku saabsan masalada ruuxii gaalnimo ku dhaca in la takfiirin oo xukmu ridda uu qaadan oo dhiiggiisu banaan yahay oy xoolihiisu banaan yihiin allaahumma ruux loo cudurdaaray cudurdaar sharci a ah mooyeen qadiyadaasuu sheekhu ka hadli doonaa qaala imaam raxmat ullahi tacala calayh <coughs> alxamdu lilaahi mahad allay u ahaatay subxaanahu wa tacaala naxmaduhu allaan mahadinaynaa wanastaciinuhu kaalmana weydiisanaynaa inuu diinta iyo aakhiri adduunba nagu kaalmeeyo wixii khayr ah wanastakfiruh ilaahay baan dembidhaaf weydiisanaynaa wanatuubu ilayh asagaanaan oga toobadkeenaynaa wax kastoo xumaan ah wa nacuudu billaahi allaannu magan gelaynaa waxaannu ka magangelaynaa min shuruuri anfusina naftayada sharkeeda naftadoo shar bay leedahay macsiyaday kugu xambaari xumaanoo dhan bay ku fari amaratun bisuuwey marka naftaada adadan ka shargelin aadan ilaahay ka magangelin khatar baad ku sugantahay wa sayi'aati acmaalina acmaasha keeda xun ilaa midka saalixa ah waaba wanaagee ka xunbaa ilahay laga magangelahaya man yahdihi illaahu ilaahay ruuxuu hanuuniyo falaa mudilla lahu wax dhumin kara ma jiro ilaahay hadduu ku hanuunsho hidaayatu ilhaam baa looga jeedaa wa tawfiiq baa loo jeedaa middaa wey midaan dhumidda ah, aan axad bini aadama uusan lahayn laakiin hidaayada hidaayatu dilaalah wa irshaad wa tacliim ah ayadu waa isbedeli kartaa oo waa lagaa bedeli karaa dhowr goor baynu tilmaannay hidaayadu intay u qaybsanto fii kitaabi illaahi wa fii sunnati rasuulihi wa ijmaaci ahli ilcilm afar nooc bay noqotaa nooc kastana qolyaa ku aafoobay weliba labada qaybadood u dambaysa ee hidaayo caama lijamiici alkaa'inaat ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisaoo dhanba wuxuu siiyey oo ku abuuray oo muxuu ahaay ku abuuray mid walba inuu dareemo waxa anfacahaya xaggana raadsado ka cararo waxa dhibahaya muxuu ahaaye xaggana uu ka fogaado sabix isma rabbika lacla aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahada ilaahay khalqiga wuxuu daba dhigay altaswiya marka altaswiyatu waa tamaamu اlkhalqi wاladii qadara fahada alhidaayana waa maxay waa tamaamu الtaqdiir ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisa abuuray xaggana si wanaagsan u abuuray ilaahaygii adduunka qoondeeyey qorsheeyey dejiyey nidaamkiisa fahada makhluuq kastana ku hanuuniya waxa anfacaya waxa dhibayaba inuu kala garto marka waa hidaaya caama alladii acطaa kula shayin khalqahu uma hada waa nafsa shay ilmaha caawa dhasha ee buduqsu yidhaahda haddaad qandhuufuto waa ooyhayaa waxaa inuu dhib yahay buu garanhayaa ilmaha cidooda ama mxu xayawaanka kale ee bahaa'imtii xoolaha la dhaqdo kale wax yar markuu joogo waa ka cahaya kadibna naaska hooyadii buu aadahaya axad u sheegay oon alla haynkan ma jiro hooyadii hadday cararto waa la cararhaya bahal hadduu waa ka fiigahaya xayawaanku meeshii tigaadle ama daaqsinle ama biyolu aadahaya cid u dirtayna ma taqaanid meesha abaartee oomana waa iskaga cararaya kaa'inaadkao dhan khalqigu mid walba ilaahay wuxuu ku abuuray fitratan inuu garto waxa anfachaya kana cararo waxa dhibaya marka waa hidaaya caambaa loo yidhaha lijamiici alkaa'inaati walmakhluuqaat baa alla siiyey eh, hidaayada labaad waa hidaayatu bayaan wa irshaad wa dilaala wa tacliim midda ayada ah waxaa iskale culummada waxaa iskale ducaadda waxaa iskale ambiyada rususha in ruuxa wanaagga aad u tilmaantood u sheegtood ugu baaqdo waxan waa ku anfici hebel kusoo hagaag waxan waa ku dhibahayaaye ka dheerooba ka fogow yacnii in shayga lagu caddeeyo tabyiin waa hidaayatu dilaala wa irshaad wa bayaan wa tacliim qur-aankana meelo badan bay kaga timid fa ama hamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcama cala alhudaa reer hamuud waanu hanuuninnay ilaahay hadduu hanuunin lahaa hidaayatu tawfiiqin oo qalbigooda u rabbi iimaan gelin lahaa ama hidaaya ku abuuri lahaa maysan dhumeen hidaayad laga hadlay waxaa weeye xaqi la tusay ambiya loo soo diray culumaa wax u sheegtay waa diideen wey waxaa ka mid a qowluhu tacala wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum ay bacda an bayana lahum ariiq ayib wadallahum cala sawaab baa loo jeedaa in lagu tuso oo lagu cadeeyo oo lagu bidhaasho xaqa lagugu baaqo hidaayatu dilaala loo yaqaana midda ayada ah waata nabiga loo tiiriyey ayib wainaka la tahdii ila siraaطin mustaqiim middaa marka nin walba wax kugu dhaamo kuu sheega sababba kugu noqday lilhidaaya ayada keliyana kuguma fiicno waa juz ama waa juzu cilla ama waa shardi aan dhammaystirayno waa in hidaayadii saddexaad ee hidaayatu tawfiiqin wa ilhaamin ilaahay ku siiyo ku waafajiyo ay khalqu lihtidaa aw ilhidaaya ilaahay uu kugu tafadulo oo qalbigaada u geliyo taana waxaa lagu helaa ta hore ninkii u dhaga wadanaada ee ilaahay diintiisa u dabacsanaada ee xaqa dhagaysta ee sharciga u hogaansama ee ambiyada aan ka hor imanin waxaa sahlan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo fudud inuu tan dambana siiya saddexaad laakiin ninkii marka horeba ka hanqaltaaga ee diida muxuu ahaaye tawxiidkii ee diida wixii loo sheegahayey madaxdayg badan la yimaada nin dhib badan noqda ninka asaga ta dambana waa seegahaya midda saddexaadee hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam ah waa seegahaya waana loo diidahaya maxaa yeelay tii hore usan ku qaabilin weji wanaagsan soo dhowayn wanaagsan marka ta hore waxay u tahay sabab waxay u tahay tadambe ilahay inuu ku siiyo middaa hidaayatu tawfiiqin wa ilhaama ilaahay keligiibaa subxaanahu wa tacaala bixiya keligiibaana kara axad aadamoo kari karana ma jiro waa ta nabiga loo diiday laysa calayka hudaahum layidhi ee layidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa nabigu abu aalib adeerkiia wuxuu jeclaa inuu hanuuno wakhti badanna waa ku bixiyey wax juhdioo nabigu la hadhayna ma jiro fii hidaayati cammihi wa qaraabatihi laakiin kuma guulaysanin arrintaa inay hirgasho maxaa jira ilaahay baa u diiday hidaayat tawfiiqin wa ilhaam hidaayada afraad ee lagu sheegay kutubta kitaabka lagu sheegay qur-aanka waxaa weeye alhidaayatu ila ariiqi اljanna wa ila ariiqi الnaar fii ywmi اlqiyaama taa waa mid khaasa ah wey idan hidaayata koobaad waxay lijamiici alkaa'inaat wاlmakhluuqaat tii labaad waxay ahayd hidaaya khaasa ah lilmukalafiin bini aadamka iyo jinka iyo insiga mukalafiinta ah bay hidaayatu dilaalatin wa irshaadin wa bayaanin wa tacliim khusaysa ayb bahaa'imta iyo waxyaabahaan mukalafkayn looma baahno mana soo galaan qadiyadda ayada ah tan dambe hidaayatu tawfiiqin wa ilhaamna waa hidaaya khaas ah ilaahay cidduu doortay buu siiyaa waa fadli iyo nicmo rabbi uu bixiyo ayib midda u dambaysa waa hidaaya khaas ayadoo kasii khaasan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayo shuhadada wاladiina qutiluu fii sabiili اllahi falan yudila acmaalahum sayhdiihim wayuslixu baalahum culama lmufasiriin waxay leeyihiin hidaayadan waa alhidaaya ilaa ariiqi اljanna masaaligteedii wadooyinka jidadka jannada guryaha gala dabaqyada wadooyinkaasaa loo jeedaa ilan janna aakhiraba la joogaay kuwa gaalada ayagu iyo ahlunaarku wadooyinka jahanamiya jaxiimaa la kala tusahaya qolkan gala ciyaadan bilahi subxaana wa tacaala uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum wma kaanuu yacbuduuna min duuni illahi fahduuhum ila siraat aljaxiim afartaa noobay noqotaa tan hadda la anfiyey man yahdihi illaahu falaa mudila lah waatee marka waa yahay hidaayatu tawfiiqin wailhaam weeye ilaahay ninkuu taa qalbigiisa geliyo lama dhubin karo weeye laakiin tii dalaalada ahayd ee bayaanka intii laguu sheego oo uu sheekha soomaali u aqoon badan ee u cilmi badan uu wax kugu akhriyo oo caqoo dhan ku waaniyo yuu berri shaydaan ardaala kugu dabamarhayaa kaasaa ku duubsanhaya maxaa yle bayaan bay iska ahayd khalqu lhidaayati fii quluubi innaas alla unbaa iska leh subxaanahu wa tacaala waman yudlil illaahu ilaahay ruuxuu dhumiya bimacnaa ruux ilaahay towfiiqi u diido oo hidaayatu towfiiqin wa ilhaam uusan siinin falaa haadiya lahu wax hanuunin kara ma jiro wain ijtahada annaasu fii hidaayatihi dadku hadday doonaan ku dadaa inuu hanuune hanuuni mahayo ilahay baana subxaana wa tacaala siinin wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah anlaa ilaaha ay anlaa macbuda bixaqin xaq alla lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooyeen waxdahu xaala kowni uu yahay laa shariika lah wax shariigoo la wadaaga ilaahnimada iyo uluyadana aysan jirin wa ashhadu waxaan kaloon qirayaa anna muxamadan kii la mahadiye nabi maxamed ahaa cabduhu addoonka alla inuu yahay warasuulu kii uu diray ee ummaddiisa diray salawaatu rabbi wasalaamu calayh alladii addoonkaas ama rasuulkaasoo bacaahu ilaahay uu diray xaala kowni raxmatan uu naxariis iyo u yahay lilcaalamiina maase wallaahi oo min alkaa'inaat haddana waxaa loo jeedaa insiga iyo jinka loo jeedaa aqalaynka masalada mxuu ahaay hadda malaa'igta nabiga ma loo diray iyo howlahaas baxdiga iska mxuu ahaay tarafki ah macno badan kuma jiro waxujatan buu rabbi diray inuu naxariis u yahay dadka mu'miniinta ah ama caalamiintoo dhanba waxujatan garna uu ku yahay iyo cudurbaabbi'in iyo cudurdaarbaabi'in cala almucaanidiina kuwa xaqa diiday kuwa xaqa diidana qiyaamo iyo adduunba nabigu xujuu ku yahay iyo gar iyo cudurdaarkoo dhan baa laga dhammaynhaya miyaan nabi laidiin soo dirin miyaan diin idin soo gaadhin miyaan rusul aanan keenin warku waa kaa dhammaanhaya waxaad ku adducoota heli maysid marka nabigu waxaa loo soo raxmatan lilcaalamiin وإqاamaة للxujaةi calى الmcaanidiin وأkmala ilahay uu ku dhammaystiray bihi suubanaha addiina diin اlأnbiyaءi wاlmursaliin baa nabiga lagu gunaanaday garadambayska ambiyadu ahaa <coughs> wahatama ilahay uu ku khatimay bihi rasuulka alambiyaءa ambiyadii iyo wاlmursaliin nabiguna sida raajixa tacaariif badan baa ku jirtee waa insaan dakara oo baaliqa oo xora oo caaqil ah loo waxyooday waxyi ummadna loo diray laakiin aan khilaafsanayn ummaddiin hore sii haysatay ama mutiiciina muwaafiqiina lilnabiyi wاrasuul nabiga loo diro ayaa kaasaa rasuulnabi la yidhahdaa waa mursal min allahi subxaanaه wa tacaala waxyi baa loo dhiibay ummadda gaadhsii baa la yidhi laakiin ummadduu ayaa muwaafiqiina lahu ah hayru mukhaalifiin oo nabigii soo dhowaynaya sidii nabiyullaahi ciisa loogu diray reer banu israa'iil inkastoo qaybo ka midoo badan ay khilaafsanay diidanaayeen nabi ibraahim eh, nabi eh, mxuu ahaayey nabiyullaahi eh, ismaaciil loogu diray qoomkii aabbihiiba loo diray marka nabigu min jiha waa rasuul oo waa la diro waxyiga loo dhiba adigu isku xukun lama dhihin lana fadhiisee ummad gaadhsii baa layidhi laakiin ummadda la gaadhsiinayo unbaa laba nooca ummad diintaba ka soo horjeeda oo mushrikiina oo nabiga la dagaalama oon ogolayn haddii loo diro nabigaasi waa nebiyun mursal rasuul baan leenahay laakiin rasuulkii loo diray ilaa qowmin muwaafiqiina lahu muiiciin diin horena sii haysto wanaagsan dhammaystir iyo baraarujina loogu diray ayaguna nabiga soo dhowaynaya muwaafiqiina kuwa nabigaas nabi baa la odhanaya rasuul waayo xagga diridda laakiin qoomka loo diray marka la eego ayuu nabi noqonhayaa tafriiqaasaa u fiican waana tafriiqa sheekhu islam ibnu teymiya uu leeyahay inta kale ictiraadaad iyo bushiya ima ku imanaya tacaariifta kale oo dhanba tafriiqa bayna alnabiy wاrasuul wa khatama bihi ilaahay uu ku khatabay alambiyaaa wاlmursaliin intii la diray sala allahu allah u naxariista ama allaha ammaano wasalama allaha nabadgeliya calayhi calaa muxamed wacalaa aali aalki nabi maxamed ee diintiisii qaatay rumeeyey iyo wa saxbii saaxiibadii wataabiciina kuwii raacay lahum lilaali wاsaxaabati wاrasuul biixsaanin wanaag ku raacay ila ywm اddiin ee ila ywm اlqiyamati wاljaza almuqadima ama bacdu bacda almuqadima walxamdala wاsalaati cala اnabiy buu sheekhu u doodaa fahaadihi fusuulu wakalimaat naqaltuha min kalaami اlculamaءi اlmujtahidiin min asxaabi اla'imati اlarbacati aladiina hum a'imaةu ahli الsunnati wاljamacati fi bayaan bacd alafcaali walaqwaali اlmukafirati lilmuslim اlmukhrijati lahu min addiin waana talafudahu bishahaadatayn waintisaabahu ila اlislaam wacamalahu bibacdi sharaaci اddiin laa yamnacu min takfiirihi wa qatlihi wa ilxaaqihi bilmurtadiin muqadimadana u horaysa sheekh wuxuu ku caddayn doonaa hadafka albaaciث calaa ta'liif اlkitaab iyo nuxurka iyo xudunta uu ku wareegahayo udubdhaxaadka kitaabku ayuu kuu tilmaamay sheekh wuxuu ihi amaa bacdu intaa kadib fa haadihi wuxuu sheekhu tilmaamhayaa haddee muqadimada hadduu qoray bacdamaa alafa alkitaabna waa ishaara ilaa maxsuus waa mawjuud hadii uu sheekhu bilowga hore uu qorhayaba kitaabka isagoon dejininba uu muqadimada qorayna wixii maskaxdiisa ku jiray ama u maaganaa waa ishaara ila amrin macnawiyin dihniy laakiin sheekhu uu maagan yahay markaad wa qorayso waxaad qorayso qalbigaada ku jira waa xusan tahay waad bannaanka keentan haddee marsuum buu noqon oo bannaanka yaalla marna waa macnawi ku duuban qalbigaada iyo niyadaada fa haadihi tan tada fusuulun fasl jamcu faslin abwaab weeye iyo wa kalimaatun erayo naqaltuha aan ka soo guuriyey ama naqaltu aan soo guuriyey waxaan ka soo qaaday buu ihi min kalaami alculamaa culummadii kalaamkeeda baan ka soo qaaday almujtahidiina diinta aqoonta dheeraadka ulahay ku ijtihaadahaya ama mujtahidka mujtahid mulaqa ha noqdo ama muqayad ha noqdo ama muntasib ha noqdo adi culummada diinta inay fahanto ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kaalmay aqoonta dheeraadka leh ayaan ka soo guriyaba nuquul khusaysan maslada soo socota oo min asxaabi ala'ima a'immadii ardadoodii ah alarbaca axmed bn xambal imaam shaafici nucmaan ibnu haabit mxuu ahay alimaam malik bnu anas abu cabdilaah a'immada afarta ah iyo khayrkoodba sheekh buu ka soo guurin doonaa aladiina a'immadaasoo ama culummadaasoo hum ahlu sunnati waljamaca ahlu sunna sunnada dadka u saaxiibka ah sunna waa nabi maxamed raacitaankiisii waana ka caamsantahay hadda sunnada laga hadlayo waa diinta oo dhan diinta in lagu dhaqmo la qaato qowlan wa qalban wa camalan la qaato calaa ariiqati muxamadin ayaa sunna loo jeedaa hadda looma jeedo sunnadii ahayd waa maa yuhaabu calaa ficlihi walaa yudamu calaa tarkihi ahayd muqaabila lilwaajib walfardi ma ahe waa asunna bimacna addiin alkaamil iyo waljamacati walitilaafi cala sunna dadkii mxuu ahay sunnada inay ku dhaqmaan lagu yaqaane xaggana ay ku kulmaan cala sunna dad diinta yaqaana oo ahlu tawxiid oo sunniyiin ah maca dalika mutafariqiin mutanaaxirina jiro dagaalamahayo iska soo horjeeda waa kelimaad naqaltuha min kalaami اlculamaءi اlmujtahidiin min asxaabi اla'imati اlarbacati aladiina hum ahlu sunnati wاljamaca fii bayaan oo ku saabsan kelimaadka u soo guuriyey iyo nuquushaasi iyo fusuushaas fii bayaani bacdi اlafcaal in la caddeeyo falalka qaarkood iyo wal aqwaal weedhaha qaarkood almukafirati takfiirisee gaalaysiisa lilmuslimi ruuxa muslimka ah almukhrijati ka saaraysay lahu muslimkana min addiini diinta ka saaraysay waxaan soo guurin buuri sheekhu aqwaal iyo nuquul ku saabsan afcaasha iyo erayada ka dhaca muslimiinta qaarkood diintan lagaga baxaayo waa ku badan tahay fal baad samayn waaba fal gaalnimo ah eray baa kaa soo bixi waa eray gaalnimo ah erayada noocaasa ama falalka noocaasa culimmadu ka hadleen iyo axkaamta ka qaateen iyo go'aamadoodii qaybo ka midaan keenayaaba sheekhu waxay kaloo ku saabsan tahay fusuushaas iyo kelimaadka culimmaduba wa anna talafudahu talafud almuslimi ruuxa muslimku hadalka uu ku hadlayo bishaatini towxiidka ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuululahi uu leeyahay iyo waintisaabahu uu abtirsiga ku abtirsanaya ama uu mxuu ahaaye u nasab sheeganayo ila alislaami islaamka u nasabshay muslim baana uu leeyahay yactazi wayantami ila alislaam iyo wa camalahu ku dhaqanku ruuxa muslim ku dhaqmahay bibacdi sharaa'ic diin diinta axkaamteeda iyo sharaa'icda jamcu shariica axkaamta diinta qaybo ka mida ah oo ku dhaqmahayo laa yamnacu intisaabkaas iyo talafud bishaatayn iyo alcamalu bibacdi arkaani alislaam laa yamnacu diidi maayo oo kaa hor istaagi maayo min takfiiri in la gaalaysiiyo iyo wa qatlihi dilidiisa in la dilo cala alriddati walkufri lagu dilo iyo wa ilxaaqi in la haleeshiyo lagu biiriyo lagu tiriyo bilmurtadiina kuwa diinta ka noqday ee diinta islaamka baxay qodobkan qodob khatara wey durbo sheekhu waa bilaabay hawlihiisu u socday wuxuu ka bilaabay ayib wa ana talafudahu bishahaadatayn inaad aad tawxiidsato ood leedahay mxua la ilaaha ila allah aad leedahay eh, muxamadun rasuululahi aad leedahay salaada aad tukanayso aada muxuu ahaayey aada soomayso aad xajinayso aad cumraysanayso aad qaraabada xidhiidhinayso xagganna aad shirkiyaad iyo kufriyaad iyo gaalnimo kale aad gacmaha ku wadato taasi kuu shafeeca qaadi mayso xukumkan aad qaadanaysa wa ana talafudahu ku dhawaaqu ku dhawaaqay ruuxa muslimka bishahaadatayn uu ku dhawaaqay wa intisaabahu iyo u nasab sheegadkiisa maxaa tahay muslim baan ahay waad u abtirsanaysaa ila waa waad u nasab sheeganaysaa ama uu ama waad ku abtirsanaysaa ila alislaam iyo wa camalahu samayntuu sameeya uu ku dhaqmo ruuxa muslimka ah bibacdi sharaa'ic iddiin diinta sharaaci o dhan ba waa kulli ma ah ninkii gaalnimo ku dhacay lam yacmal biddiini kaamilan maxaa jira diintii qodobkeeda asaasiga wuxuu ahaa inaad la timaado tawxiidkii iyo camalkii iyo waajibaadkii kana fogaato muxaramaadkii awal muxaramaadna waa ashirku walkufr billaah marka lagaama helin mar haddaad kufri iyo shirki ku dhacday iyo gaalnimo diintii lagaama helina bacdigeed baa laga helay laa yamnacu diidi maayo min takfiirihi wa qatlihi wa ilxaaqi bilmurtadiin haddaad maantao dhan tukanaysood soomaysood salaadayso hadhowna aad gaalada muslimiinta ku baabi'in xaggana aad u soo raaci ood u aqdaami ood u adeegi oo sirahooda gudbini ood ku soo hogaamin adoo cumraysta waxba tari maysta xajkaad maayo wuxuu tarhaya lama arko marka waxaa weye hawsha waa khatar in la iska ilaaliyo wey wasabab alxaamil sababka nagu xambaaray buu hi arrinka nagu xambaaray ama keenay ama ka dambeeyey calaa daalika arrinka inaan fusuul soo guuriyo arrintaa khusaysa kitaabna alifo waxaa weeya ana bacda man yantasibu ila alcilmi walfiqi min ahli hada الzamani halita fi dalika halطa faaxishan qabiixa waankara cala man aftaa bihi min ahli اlcilmi wاddiini inkaaran shaniica walam yakun lahum biinkaari dalika mustanadu صaxiix la min kalaam اllahi wala min kalaami rasulih slى اllah عalيه ali wslam wla min kalaami a'imaة اlcilmi wاddiin ila anahu khilaafu caadaatihim waaslaafihim ciyaada biاllahi min aljahli wاlkhudlaan wاtacasub sheekhu waa muqadimo fiican buu sameeyey raxmat ullahi tacaala calayh sababka nagu keenay albaacid calaa ta'liif اlkitaab ilaa shay kasta iskama yimaado can faraaq iyo bilaash kuma yimaado sabab baa keena waxbaad ka hadli muxaadaraad caqidi waxaad leedahay waxaan u caqiday dhibkaasaan dareemay oon ka dareemay bulshada waan ka hadlaya ayib waxbaad maanta bixisay maxaa jira miskiin faqiir oo naftu haysaan arkay fal kastoo ruux uu samaynaya muslimka waxbaa ku bixiya waxbaa keenaya sabab ka dambeeya ayib oo kugu bi kale dun xayawaan iska dhaqaaqayn baad noqonaysa haddaan wax ujeeda aysan jirin waalxaamilu calaa dalika ana bacda man yantasibu dadka u nasab sheegta ama ku maxaabsada barhkood ila alcilmi diinta ayaa bacd ulculamaa weye dad cilmi sheegta oo culumaan ha yidhaahda iyo walfiqi fiqiga muxuu ahay sheegta oo min ahli hada zamaan xilligan aan nool lahay ragga jooga ah ayaa khalida ku khaldamay fii daalika arrinkaas oo maxay ku khaldameen waxay ku khaldameen ruuxa marba haduu ashahaadanayo oo tukanhayo soomahayo salaadahayo gaalnimana uu ku dhaco lama gaalaysiin kara yidhahdeen waana khata faaxisha ayib ana bacda man duul barhkii yantasibu u nasab sheegtoo sheegta weeye ama isku tiriya ila alcilmi wاlfiqhi cilmi iyo fahn inuu leeyahay fi اddiin wa min ahli hada الzamaani baa halita ku khaldamay fii dalika halطan faaxishan khalad liita qabiixan foolxunna si aan nin weyn u khaldamin ba u khaldamin khalad loo dulqaadan kara bariiqo a mugta aan iska yar baa jira midna waxaa weye lugtaa kuu baxaysa lugtaa si xun ugu baxday buu sheekhu leey nimankan xun bay udhiiqdeen oo u bariiqdeen tayib waxaan la xamili karin arday hadda soo kacay oo bilow ah in masalo weyn ku khaldamo wax la ixtimaali karo laakiin in duub weyn oo baashu u duuban tahay oo culummo oo cilmi sheeganaya oo fiqigaba anaa ii xidhxidhan yahay leh haddana inuu asaasiyaadkii islaamka fahmi waayo waa wax weyn oon loo dulqaadan karin weeye buu sheekhu wa ankara bacdigaasi fiqiga sheegtay cilmiga wuxuu ku inkiray calaa man culummadii aftaa fatwooday calaa man dool aftaa fatwooday bihi bimaa dakarnaahu maxay fatwoodeen waxay fatwoodeen ana atalafuda bishahaadatayn walintisaaba ila alislaam waalcamala bibacdi sharaa'ic alislaam laa yamnacu min takfiir almuslimi alwaaqici fi lkufr bay fatwoodeen waxay dhaheen inaad diinta qayb ka mid aad ku dhaqanto ood atixiyaadsanayso ood muxuu ahaaye tukanayso ood soomayso ood salaadayso ku diidi mayso in lagu takfiriyo lagu gaalaysa dad gaalnimo ku dhacdo sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullah tacala aleh wuxuu yidhaahdaa ninka yidhaahda annutqu bishahaatayn ruuxa marba hadduu tawxiidsanhayo oo nabiga risaale u qirhayo oo tawxiidka uu ku dhawaaqayo shahaataynka laga helo lama takfiirin kara ninka yidhahda isaga gaala buuri kaafir billahi alcadiima ninka yidhaahda ruuxii shahaataynka ku dhawaaqa mahmaa waqaca fi lkufriyaati washirkiyaat wa akara min annawaaqidi ayib ninkii lama takfiirin karo nafsubaa murtad abuu leehay lannu qaacidada mutarida noqon karta ma ah maanta ka shekeeya nebi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay maxaad ka kuna ijtihaaday muta'awilan bal ka warramaada wuxuu baan ahay waan soo baxday nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ciyaadan billaah inuu yahay eh, saaxir kadaab ah baa ii baxday bacda baxin wajuhdin wa cumrin madiid haddaan dhaha mujtahidka mutaawilka masalo kastaoo ku khaldaman lama takfiirin karo haddee ninkan waa ijtihaadeen maxaad ka leedihiin haddaad tiri muslimkii eh, ku dhacay gaalnimo marba hadduu tawxiidsan lama gaalaysiin karo ninkii baciga inkara ka war oo qiyaamaba inkara oo risaala nabi maxamedba inkara allana inkara ayib maxaad ka leedahay yani hawshaas waa hawl khalad ah wey muslimiinta waxaa lagu dulqaadan dunuubta iyo macaasida looga degi xadkii leedaha laga marin loogu cudurdaari laakiin gaalnimo weyn ayb ninku hadduu dhex fadhiisto waa la fiirinaya xaaladiisaa la qiimayn dadaan marka gaalnimada weyn hadday dhex fadhiistaan marnamo aan loo cudurdaaraynin oo madaxa la qaadi oo la saari iyo dad qol gaara la geyno wax loo sheegay baa kala jira marka masaa'ilka in laisku xaabqaado waa jahlun fi ddiin tiibuu sheekhu ka hadlaya wankara weliba wuxuu ku inkiray calaa man duul aftaa fatooda bihi bimaa dakarnaah oo min ahli lcilmi wadiini buu ku inkiray inkaaran shaniican inkirid iyo dafiraad foolxun wey dafiraad foolxun ayb culummadii ka saxanayd ee ariiqii mustaqiimka ku taagnaa ee cidduu alla yidhi hala takfiriya takfirinhayay intuu alla yidhi waa muslimiin hala daayana daynayay yuuba la dagaalamhaya oo weli idinkaa khawaarij ah takfiriyiin baad dadkii baad ku xadgudbaysaan maqsadka u weynaa ee suubanaha lala soo diray buu hadda dagaal ka taagan yahay nabigu waxaa lala soo diray ilahay keligii ha la caabudo axadna yaan loo shariig yeelin asalkaasa lala soo diray asalkii laftirkiisa xabadu ka socota quraysh waxay tihi annaguna ilaahayna waan caabudaynaa niman yaryarna waan ku daraynaa waan raacinaynaa ayib ilaahay waan caabudaynaa waan baryaynaa oo weliba xilliga barwaaqada ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala niman yaryar oo shufaca oo wasado ah baynana wa bayn allahi aan daadinayna oon wadaynaa laakiin markay ishu dhigto xaaladdu xumaato oo baddu ay kacdo ama hawshu ay nagu adkaato ilahay keligii baan baryaynaa faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin waidaa masakum اduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah waidaa hashiyahum mawjun kaاdulali dacaw allaha mukhlisiina lahu diin quraysh warkooda waa cada markay xaaladu ku adkaato oo la baddaani maanta waa kacsanta doontiina waaba sii quusaysa waa shiidaysa ee walba rabbigii ha cuskada ilahay keligay baryi jireen marka bannaanka loo soo baxay xoogow hawshii ay dhammaatana umulka ilowsha dhoo maqli jirta waa iloobahayaanba hawshii xisaabtooda meesha kasii wadahayaan kuwa soomaalida maanta reemiga iyo reebaadiyaha u badan iyo asxaab alqura wariif u badan fi rakhaa'i washidda waa shariig yeelaan weliba cinda shidda u daran yihiinba ninka soomaaliga qabuurigaa ee sheekh cabdiqaadir iyo iyo wadaadaha barya iyo eedooyinka abootooyinka barya xilliga barwaaqadayba iska daayaanba xilliga barwaaqada waa roon yihiin dugsi qur iyo wadaad xoogu xirsi u gooya mooyeen howlaha weyn maba galanba laakiin baabuuruu saaran yahay markuu god ku dhaco ama baristara uu jabaleeda ahaa sheekh cabdiqaadiro wuu leeyahay cinda shadaa'id buu ilah shariigeelahaya waa cagsa mushriki qraysh quraysh iyadu cinda shadaa'id ikhlaas bay iman jireen iyo tawxiid saafi ah innagu laakiin kuweenna waxaa shidda bayba ku cararahayaan taa marka waxaad dareemaysaa in qalbigooda uu ku wen awliyada iyo ahluqaabuurka qalbigood uu ku wen yahay meel aysan gaarin inay gaareen baa kuwa caddaan oo aad u sharxeen ashekhu ah islam ibnu taymiya iyo sheikhulislaam maxamed cabdiwahaab wakadalika shawkani wakadalika amir sancaani waxay caddeeyeen intuba caddeeyeen saddexda weliba u dambaysa ee mutaakhiriinta ah waxay caddeeyeen maxamed cabdiwahaab iyo shawkani iyo sancaani waxay caddeeyeen mushriku zamanina ayaa ka gaalnimo badan mushriku quraysh fi hada masala loo jeedaa fi hada almasala fi tawxiid alcibaada waluluhiya wax xaqiiqaa weeye nin walbo haday soo maray dhaqankaas ama gobollaha qaarkood tegay baa garanay ilmaha carruurtan waxaa lagu ababiyaa markuu maqasha raacahayaba inuu shariig yeelo xan yar baa lagu raacin ama maqal baa lagu ra way kaa fakan maqal ma kaa fakanta lagu raaciyo caruurtaas nin walba wuxuu cuskanaya awowgii nin walba awowgii ayid awowgii hebelow fiqi hebelow nin walba ilaah yar buu leehay lagu abibinhayaa markay dhib yimaado in awyaalka loo cararo hooyadii baa in la hawlaha wado oo baa wada fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi wa fii riwaaya aw yushariaanihi mushrig bay ka dhigahayaan waalidiintii baa wixii kugu habay waad ku qaangaadhaysa nin walba marka khadkaa mar buu fahmaya oo ka hadhahayaa marka wax jiroo la yaqaano wey wa ankara wuxuu ku inkaray calaa man duul aftaa fatwooday bihi bima dakarna oo min ahli اlcilmi qolyaha culummada ka mid ah iyo wadiini wa ahli diin diinta leh inkaaran dafiraad buu la yimid shaniican foolxun culummadu marka nin walba hawshaan markuu wax ka alifayo inuu ka hadlo dhaqan bay u lahaayeen alimaam alcalaamat alxalabi الshaafici risaaladiisa loo yaqaana mxuu ahay risaala fi alfaad اlkufr markuu kitaabkii bilaabay muqadim wuxuu ihi bacanii calaa jamciha risaal inaan qoro igu kalifay amraan lama arrimood buuhi risaaluu qoray erayada lagu gaalooba ku ururiyey bas ah. alaqwaal almukafira lilmuslim buu ururiyey ayib qabla an yajiia alwahaabiyuun nin ahaa weeye shaafici ah weliba suufi ahaa mutakaliman zaahidan caabidan wuu laba arimood baxshay maxaa jira midda koowaad caammadii maanta joogtay waxaa afkooda ku batay buui gaalnimo mid diinta caaya mid malaa'igta fanta mid allah wax ka sheega mid ilaahay khayrkii barya marka caamadii gaalnimo ay dhex fadhiyaan bur aysan ka warqabin midda labaad culummada qaybo ka mida ayaa isku khaldayba wax lagu gaaloobo iyo waxaan lagu gaaloobay labadaa kooxood baan weerarhayaabuu koox waxaan gaalnimo ahayn bay gaalnimo ka dhigeenoo waan qabanhayaabuu kooxna dhaqanba waxaa u noqday inay gaalnimo ku aqdaantaan labada arimood sheekhuna tiibuu ka hadla asna wuxuu le waxay ugu baxshay arrinkaa asaga inaan eh, wax ka baraarujiyo walam yakun ooma ahaanin lahum nimanka munkiriinta ah biinkaari daalika arrinkaa inay diidaan ninku hadduu wax kugu diido ama kugula dagaalamo ama kugu qoonsado daliil iyo xujiya garna u haysto wax la garta weeye waa qayb iyo wax rageed weeye laakiin nin meel cidlo iska dagaalamahay ayaa adduunka baryahan ku badan walam yakun lahum lihaaulaai اlmunkiriin oo ma ahaanin biinkaari daalika arrinka xaqa inay diidaan oo inkiraan oo dafiraan mustaradun cuskad saxiixun fayow laa min kalaam illaahi kalaamka ilahay baysan wax musanada ka helaynin buur oo aayad qur-aan ay wadaan oo leeyihi aayaddan baa tusaysa annagana difaacaysa ma hayaan walaa min kalaami rasuulilah mustanadkaasoo laa min kalaami rasul mustanadkii baa kalaam ilahi noqonhaya iyo kalaam rasuul iyo kalaam ahli oo ijmac ahaadee ninku hadduu ijmacan baan haystaa oon xujaysanaya aayadan baan haysta oon xujaysanaya xadiidkan aan gar ka dhiganhaya waa nin la fahmi karo ayib laakiin nin iska dafiraad xaq waa diid weeye waxoodu laa min kalaamillahi bayn mustanad ka haysanin oo kitaabka qur-aanka min kalaami rasuulillaah rasuulka ilahi kalaamkiisii daliil kama haystaan iyo meelo cuskadaan walaa min kalaami a'immati alcilmi cilmiga culummadiisa hogaaminayana kalaamkoodii kama haystaan gar iyo mustanad iyo wadiin culummadii cilmiga iyo diintaba ilaa hase yeeshee arrinkaasi haduusan mustanad jirin oo xujo aysan haysanin maxay xaqa u inkirhayaan oy culummadii xaqa wade oo la dagaalamahayaan sheekhu waa kuu sheegay ilaa annahu khilaafu caadaatihim wa aslaafihim in la takfiiriyo kii ashahaadanayay ee soomahayay tukanhayay markuu gaalnimo ku dhacay in la takfiiriyo waxay khilaaftay dhaqan yaqaaneen ma ahay waa nafsa shay soomaali anagu markay dacwadu soo baxday oogeysata taaba gashay nafsa shay bay ahayd nin tukanayo soomahayo salaadahayo cibaadaysanhayo meeshaa sujuuda kaga taalla ha la gaalaysiiyo markuu gaalnimo ku dhaco hawl lagu cusub bay ahayd dagaalka ka dhacay waaba ogeydeen hadde ilaa aminkan buu socdaa ilaa aminkan waa socda ilaa anahu khilaafa caadaatihim dhaqankooda iyo caadadoodii mid khilaafsan buu ahaa yuu noqday hawshay culimmadu la yimaadeen oo in la takfiiriyo man talafada bishaadatayn waintasaba ila alislaam wa camila bibacdi asharaa'ic uma anahu waqaca fii kufrin wa naaqidin min nawaaqid aliimaan buu ku dhacay iyo wa aslaafihim wa caadaati aslaafihim awowyaalkood iyo dadka ka horreeyey yuusan dhaqan u ahayn in dadka ninka noocaasa la takfiriyo caadana uma ahayn ayaga dadkii ka horreeya culma ay ka dhiganyihin matalan ama duqay u ahaana dhaqan uma ahayn marka shaygii caadadii hadduu khilaafo radiyo wixii caadadii muslimiinta khilaafa la tuuraa sheekhu laakiin inuu shaygu inuu khilaafo caadadaadii iyo dhaqankii asoo jireenka ahaa ee adu aad kusoo barbaartay baail kuma noqdee wuxuu baatil ku noqdaa bidaliilihi wa bimustanadihi ciyaadan bilaahi allahnu ka maangallay billahi ilaahi subxaanahu wa tacaala min aljahli aqoon daro iyo walkhudlaani ayaan daro iyo watacasubi faara qabiil intaasba allah ka maangallay buui aqoon daro aan xaqi iyo xuduud ilaahay garan weyno ayaan daro xaqi aan garanna aan ku hagaaga weyno ayib iyo faara qabiil diimeed oo xaqi kaa indhasaaba intaba waa cudurra u daran weeye ayib intanba waxaa weeye jahligu waa rukn min arkaan اlkufri weeye ayib alimam ibn qayim wuxuu hi lilkufri arkaan waliliimaani arkaan min arkaan اlkufri aljahlu biاllah wاlghadb wاlxasad wاlkibr afartaa rukni buu leeyahay buu gaalnimadu afar tiir bay leedahay arkaan lislam ad maqli jirteen arkaan lkufrina ukaasa almuhim jahligu dhib buu keenaa xaqi oo dhan baad diidaysaa ayib wuxuu wanaaggii dhan baad ka hor marka wuxuu ihi ciyaadan billah ay caa'idiina billaah allah nagu ka magangelaynaa min aljahli aqoondarro diimeed iyo walkhudlaani ayaan daro khudlaanku wuxuu noqonayaa xagga camalka shayga aad garatay eed fahantay baad garab maraysa marka waxaad noqonaysaa ninkaas haawi baa la yidhahdaa alhaawi alghaawi waa ninka dhuma calaa cilmin man dalla can ariiqi calaa cilmin waa haawi wey kalyahuud ninka laakiin dhuma calaa jahlin daalli baa la yidhahdaa aqoondaro ninkii la dhuma jaahil baa loo yaqaanaa qur-aanka dambada ka cabira sunnaduba daalli bay ka cabiraan ujeedaa ninka laakiin calaa cilmin wa macrifa xaqa oga baydho u garamara haawi baa xaqa urur uu ku taagan yahay ama uu ku saxan yahay buu kaa indhasaabaya adiga baailkaadii buu diinkaaga dhigahaya waadkur waxaan sheegi doonaa buri insha allahu tacaala min dalika ay min nuquuli ahlilcilm ku saabsan masaladan maa shay baan sheegi doonaa masad ay muhiim tahay ama mxuu ahaay aad iyo aad loogu baahan yahay ilayhi alxaaja maa masad alxaajatu waxay baahidu taabanayso ilahi xaggiisa yacni shay muhiima furuuc iyo masaa'il tarafiya iyo ku leexan maaya usuul iyo nuqul baan keenaya si toos u taabanaya muslimka mutalafidka bishahaadatayn ee xaggana la imanaya acmaasha islaamka qayba ka ah. wa maca dalika muqtarif ah eh, bishirkiyaati walkufriyaat wax khusayaan ka hadli doonaa buur ma hay baan waadkuru min dalik ay min nuquuli ahli lcilm fi hada lfusuul waxaan ka sheegi doonaa maa shaygii masad ay muhiim noqotay buu hi alxaajatu baahida loo qabay asaga oo waqalita ay ku khaldameen fiihi gudihiisa man ruuxi ruuxii khaldamay oo ku khaldamay oo min almansuubiina kuwa loo tiriya ah ila alcilmi fi hada zamaan culummada xilligan joogta masaa'ilkay ku khaldameen ee min masaa'il kufr waliimaan ku saabsan dadka qaarkiinna ay ku fashilmaan baana sharxi doonaan buu sheekhu yidhi raxmat ullaahi tacala caleyh hawsha uu ka hadlay sheekhu iyo in culummadu kitaab ka qoreen masaladan kufriyaadka iyo nawaaqida ah wax asaga hadda ku horle ma aha way soo jireen bay ahayd culamaa'ulmuslimiin markay e, bacda mowti muxamadin sal ly wasalam uu dhintay oy riddo timid jaamixa oo ballaaran ay dhacday culamada qarnigii labaad iyo saddexaad iyo afraadba kutubay ka kutub ridda loo yaqaan oo lagaga sheegay taariikhtii riddada qaabkii loo ridoobay anwaacdii abubakar dagaaladiisii muslimiintii halgangodo dheeraa dadku qaybahay kala ahaayeen waa kutub caanoo qarnigii saddexaad iyo labaadba la qoray weeye ayb quruuntii mutaakhirada ee dambe markii muslimiintu jahlig ku batay iyo shirkiyaadka iyo kufriyaadkan kutub badan baa la alifay waxaa kutub khaasa alifay sheekh maxamed ismaaciil arushayd oo imaam xanafi aha oo dhintay qarnigii sagaalaad u geeriyooday kitaab wuxuu leeyahay alfaad alkufr weedhaha iyo alfaadda gaalnimada keena waxaa kaloo kitaab alifay ku saabsan alkufr waridda ku saabsan ibn xajar alhaytami aliclaam biqawaatici alislaam buu qoray kitaab la waxyaabaha lagu ogaanaya islaamka waxa gooye buriya kitaab aad u qiimo badanoo weyn weeye isagu wuxuu dhintay sagaal boqol toddobaatan iyo saddex hijrada waxaa kitaabka la qoray qaasim ibnu salaaxuddiin alxalabi risaala oo asaguna min aimmat ashaaficiya ku jira risaala fi alfaadi kufri asna qoray wuxuu dhintay kun hal boqol iyo asaguna qoray intaasoo kutub ah xilliga la qoray wahaabiyo ma joogaan ayib waxaa kaloo kitaab qoray sheekha isagu leeyahay mascuud ibnu axmed abulmacaali risaala fi alfaad اlkufr tuhmadan iska joogtada ah ee ninkii muslimkii gaalnimo ku dhacay wax oo sharci aan lahayn gaalaysiiya in lagu tuhmo waa takfiir iyo waa khaarij iyo dhiig islaamu banaysanaya iyo muslimiintu gaalaysiinaya in lagu tuhmo oo waxaa la wado waa tuhmo horraysay wey leanno tabar kale lama hayo tabar kale ma jirto marka waa in lagu dhaleeceeyo oo sidii muxuu ahaayey nebi maxamed shaacir weeye iyo kaahin weeye iyo waa majnuun iyo asaadir lwaliinbu wataa iyo waxaas la daldalo wey dacaayadana wax oga dana ahlu tawxiid iyo shayga xaqa ma jiraan sumcadda in lagaa dilo oo lagaala dagaalamo magaca iyo dhegta wanaagsan filmuslimiin waa hawsha u daran ayb gaaladu maadaama markay og yihiin ruuxa haddii sumcadda laga dilo inuu iska nafbaxayaba asagoo nool asagoo nool bayba rubaddu ka dareeriba maadaamay ogaadeen waa inay hawlahaas wakhti ku bixiyaano afuufaan wey ayb oo leeyahay diintiinni buu bedelhayaa dadkii buu gaalaysiinhayaa fircawn oo taaqi lamida adduunka uusan soo marin nabi muuse wuxuu ku tuhmayaa inuu diintii bedelhaya iyo khayrkii wanaagsanay ee wanaagii fijiray daruunii aqtul muusa waliyadcu rabbah inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi lfasaad buu leehay waa muslix fircawn baa muslix ah wax hagaajinhaya muusana mufsid dhulka fasaadinhaya warkaa warka socdo wey ayib hawshaasi marka meelo badan bay ka soo dhacday markii aima dacwo najiya lagu dhibay shubaha noocan ee waxbaad takfiirisaan dadkii baad gaalaysiiyaan dhiig baad banaysataan kitaabo weyn bay ka qoreen waxaa ka mid a kitabka uga caansan misbaxu dhalaam fi raddi cala man kadaba cala shaykh اlimaam wa nasabahu ila takfiiri ahli اliimaani wاlislaam kitaab weyn weeya sheekh cabdilatiif baa iska leh ibn cabdiraxman ibn xasan ibn muxamed ibn cabdilwahaab baa iska leh waa kitaab weyn oo kaga hadlahayo dadkay takfiiriyaan ama ay dilaan waxay ku dilaan iyo waxay ku gaalaysiiyaan inuu yahay shay sax ah oo diin ah adiladeedii taariikhdiisii wuxuu lahaa o dhan buu ka hadlay qolyo ciraaqiyiin oo ayagu mushrikiin ahaa buu markaa sheekhu la niqaashahayay nasal allah ilahi waxaanu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala an yuwafiqana inuu nawaafajiyo oo nagu hagaajiyo limaa yardaahu ilahi wuxuu raalliga ka yahay uu jecel yahay oo min alcamali camal wanaagsan ah wayujannibana ilahay inuu naga dheerayna waan weydiisanaynaa maa yaskhaطuhu ilahay wuxuu necab yahay oo min azalali baadiya oo dhumitaan ah innahu laa yakhiibu mxuu ahaayey ma hongoobo man rajaahu ilahay ruuxaa rajeeya ilaahay ruuxii rajeeya ma hongoobo ma maxaa weeye ayaan darra kuma dhacda wey khaybadu waxaa weeye waa inaad hongowdo ama mxuu ahaye khasaarto baa loo jeedaa walaa yaruddu ama e, walaa yaruddu ilaahay ma celiyo su'aala man dacaah ama walaa yuraddu lama noqo lama celiyo su'aala man dacaahu ilahay ruuxii barya su-aashiisa baryada addoommaha mukhlisiintan ka imanaysa ilahay ma noqo waa aqbala ilaahay ruuxi rajeeya subxaana wa tacaala mahu ayaan darayo ma qadiyaa loo jeedaa fa waxaan leenahay wabilaahi towfiiq intaa inoo joogaada bilahi towfiiq caawa iska bilow kitaabka halkaan iska joogna insha allahu tacala mise